alxamdu lilahi rab اlcaalamiin sal allah wslm cla nabiyina muxamed wcla alih wصaxbih wslm yqul اlimam abu cabdilah muxamed bnu ismaciil albukhari raximah اllah tacala baabu qira'aة الrajul wuxuu baab u yahay ninka akhrintiisa fii xajri imra'atihi xaaskiisa dhabteedana uu ku akhrinayo yani qur-aanka looga jeedaa walxaal hiya xaaidun iyaduna ay tahay mid xaaido ah oo dhiiggii caadadu ka socdo wa kaana abu waailin abu waail wuxuu ahaa washaqiiq bnu salamata alkuufi yursilu mid dira khaadimahu addoontiisa walxaal hiya xaaidun iyadoo xaaida ilaa abi rasiin mawlihiisa abi rasiin loo yaqaano waa mascuud bnu malik alsadi fatatiihi waxay u keenaysay bilmusxafi musxafka ayay u keenaysay fatumsikuhu waa ku qabanaysay bicilaaqatihi galkiisa ayay ku qabanaysay imaam lbukhaari halkan wuxuu ku tilmaamayaa yani gabadhii caadada lahayd inay qur-aanka ka oo waxa weeye lagu akhrinayo inay bannaan tahay buu u baabaysanaya qaal waxau hi xadaana abu nucaym alfadl bnu dukayn samica waa maqlay zuhayran waa ibna mucaawiyat alkuufi can mansuur ibni safiya binti shayba watanu soo marnay ana ummahu hooyadii oo ah safiya binti shayba aabbihiina wuxuu ahaa cabdiraxmaan alcabdari alxajabi isla qoyska ayuu ahaa ana ummahu hooyadii oo safiyaahi xadaatu waxay u sheegtay ana caaishata radia allahu tacala canha xadaatha ana nabiya sal allahu alayh wasalam nabigu kaana waa yattakiu mid ku dingiigsada fii xajri dhabtayda xijrina waa bannaan tahay laakiin xada in la fadxiya munaasiba fii xajrii dhabtayda walxal ana xaaidun anigoo caada leh yaqra'u waa ahrinaya nabigu alqur'aana qur'aanka yani xadiikan waxaa loo wataa nabigu calayhi salaau wasalaam saynu hore usoo tilmaanay caaisha radia allahu tacaala canha iyadoo dhiiggii caadada leh ayuu nabigu calayhi salaau wasalaam dhabteeda ku jiibsanayay walibana alfaada qaar waxaa ku yimi yadacu rasahu fii xajriha madaxiisa wuxuu dhigayay ee dhabteeda qur waa ahrinaya nabigu calayhi salaau wasalaam marka halkaa waxaa ku sugan gabadhii caadada ahayd iyadoo lagu dhow yahay ama waxa weeye jidhkii uu istaabanayo jidhkii uu istaabanayo la fogeynay jidhkii uu istaabanayo jidhkii uu istaabanayo ama meeshii dhiigga caadadu uu ka soo baxayay inuu qur-aanku ku dhowaado waa qiyaasaysaan markuu nabigu madaxa dhigaya dhabta calayhi salaau wasalaam qur uu ahrinayay waxaa loo sii dhowaaday meeshii dhiigga cadadu uu ka soo baxayay inaanay wax dhiba lahayn ayaynu ka qaadanayna laga faa'idaysanaya waana sida imaamu lbukhaari waxa weeye uu wato baabun wuxuu baabu yahay man axad sama magacaabay annifaasa nifaas ku magacaabay xaydan xayd ku magacaabay waa sida aahirku yahay yani man alaqa lafda nifaasi cala alxayd saasuu macnuhu u dhacaya lafdiga nifaaska in loo isticmaalo dhiiggii caadada loo isticmaalo dhiiggii caadada in loo isticmaalo laakiin aahirka markaynu hadda ku soconno waxaa laga yaaba sida kale in la moodo dhiiggii umusha in xayd lagu magacaabo baabu man sama alxayda nifaasan yani xaydka ama dhiigga caadada in lagu magacaabo lafdiga nifaas lagu magacaabo lafdiga nifaas in lagu ilaaqa ama lagu magacaabo qala waxa uri bukhaari xadaana almakiy bnu ibrahim albalkhi wuxuu ka mid yahay nimanka soo warinaya ulaaiyaadka imaam lbukhaari ulaaiyaadkiis yani bukhaari iyo nabiga alayhi salaau wasalaam saddex inay udhaxayso waa dhowr iyo labaatan xadii baa bukhaari ku sugan nimanka soo warinaya waxaa ka mida ah makiyu bnu ibrahim bal waxay ku tilmaamaan akbaru shuyuukhi bukhaari abaqatan oo fii abaqati limaami malik taabicu taabiciinta taabiciinta dadkii soo gaadhay wax ka qaatay abaqadoodu ku jira imaam maalik iyo raggii la midka aha xadaana makiy bnu ibrahim albalkhi qala xadaana hishaam wa ibn abi cabdilaahi dastawaay can yaxya bni abi kaiir can abi salm ibn cabdiraxmaan bni cawf ana zaynab ibnata ummi salm xadaathu ana umma salm xadaaatha oo hooyadeed ah qaalat waxay tihi bayla xilli ana anigu maca nabiyi sal اllahu alayh waslm nabiga maciisa aan ahay mudajicatan xaal aan ahay mid jiifta ama mudajicatun aan jiifo ana khabarkeeda laga dhigo mudajicatun aan jiifo fii khamiisatin maro aan ku jiifo ama go alkhamiisa waa go madow oo liidliid la wey id xilligaaba xitu dhiiggii caadada ayaan yeeshay oo iga yimi fansalaltu waan siibtay faahadtu waan qaatay iyaaba xiidatii ama iyaaba xaydatii labadaba waa loo dabdiye yani maryihii dhiigga caadada aan ugu talagalay ayaan qaatay qaala waxa uhi nabigu anufisti miyaad xayday qaalat qultu waxaan ku uhi nacam ha fadacaanii waa ii yeedhay fadajactu go'ii baan kula jiibsaday madooba xadiiku wuxuu inoo tilmaamaya imaam lbukhaari u keenay horena waynu usoo marnay xadiikan in lagu magacaabay ama magacyada dhiigga caadada waxa ka ah in lagu magacaabo nifaas axiti anufisti ama anafisti labadaba waa loo dabdiya saynu soo tilmaamanay xadiikuna waa soo noqnoqon doonaa isagoo masaa'il kala duwan laga qaadanayo loo baabaysanayo halkaydaynu ugu tegi insha allahu tacaala baabu mubaasharati alxaa'id wuxuu baab u yahay gabadhii caadada lahayd in lala faraka ciyaaro oo la taataabto baabkiisi wey ma bannaan yahay mise ma bannaana qaala waxau hi bukhaari xadaana qabiisa waa ibni cuqba alkuufi qaala waxau hi xadaana sufyaan waa sufyaan athawri sufyaan ibni saciid ibni masruuq athawri alkuufi can mansuur ibn lmuctamir alkuufi can ibrahim ibn yaziid annakhaci alkuufi can lswad ibn yaziid annakhaci alkuufi can caaishata radi allahu tacala canha qaalat oo arkaysaan sanadku min qabiiso laga bilaabo ilaa aswad laga gaadhaya waa kuufiyiin wey waa musalsal bilkuufiyiin waxaan saxaabiyadda caaisha ka ahayn ibraahim ibnu yaziid annakhaci waa fuqahadii waaweynaa buu ka mid yahay wuxuu ka warinayaa alswad ibnu yaziid annakhaci oo abtigiiya abtibuu u ahaa waana caailad ama famli uu ku tilmaamay dahabi ahlu beytin min ru'uusi alcilmi waalcamali jamiican waa qoys ama waa famli cilmiga iyo camalka cibaadada iyo wanaagga labadaba madax ku ah labadaba madax ku ah waayo hore waxaynu usoo marnay cabdiraxmaan ibn اlswad can abiih ayaynu soo marnay marka alswad ibn yaziid annakhaci waxaa la dhashay cabdiraxmaan ibn yaziid annakhaci una inoogu iman doonaa waa nin macruufa wey ibn mascuud wax ka wariya cabdiraxmaan ibni yaziid anakhaci baa la dhashay wuxuu dhalay cabdiraxmaan ibni lswad ibni yaziid annakacina uu dhalay waynu soo marna waana inoo iman doonaa insha allahu tacaala wuxuu adeer u yahay oo walaalkii u dhalay calqama ibni qays ibni yaziid annakhaci isaguna waa imaam jaliila cabdulahi ibni mascuud ardaydiisa raggii ugu waaweynaa buu ka mid ahaa swad ibnu yaziid baa adeer u ahaa calqama waxaa dhalay ibrahim ibn yaziid annakacina walaashii baa dhashay oo abtibu u ahaa waa shan nin oo weeye dhammaantood ku wada abtirsanaya yaziid annakhaci ninka loo yaqaano qaalat waxay tihi caaisha radi allahu tacaala kuntu waan ahaa akhtasilu mid maydhata ayaan ana aniga iyo wnabiyu sal allahu alayh wasalam nebigu min inaain waaxidin weel keliya xaggiisaanu ka maydhanayn kilaana junub iyadoo labadayaduba ay jinaabaysan yihiin horaynu usoo tilmaanay lafdiga junub mufrad iyo muana iyo jamac mudakar iyo muanad intaba in loo isticmaalo wa kaana waa ahaa nabigu calayhi salaau wasalaam yamurunii mid i amra faataziru waan guntanay fayubaashirunii waa ila faraka ciyaaraya wlxaal ana xaaidun anigoo caada wa kaana waa aha nabigu calayhi salaau wasalaam yukhriju mid soo saara raasahu madaxiisa ilaya xaggayga wa huwa muctakifun wlxaal huwa muctakifun isagoo ictikaafsan fa aqsiluhu waan maydhayi wlxaal ana xaaidun anigoo caada leh wuxuu inoo tilmaamaya axkaam ku saabsan gabadha caadada leh axkaamta waxaa ka mid a ah ta u baabaysanayo oo ah gabadhii caadada lahayd ee xaaskaaga ahayd maxaa kaaga bannaan imaam albukhaari wuxuu tilmaamaya sida laga fahmayo xadiikanna uu u daliishaday caaisha radi allahu tacaala canha in lala fara inay bannaan tahay masaladuna waa masale khilaafiya weeye waxaa la ogsoon yahay gabadhu haddii dhiig caada ay leedahay in loo galmoodaa inay xaaraan tahay waa masale ijmaaca wey factazilu nisaaa fi lmaxiid iyadu waa ijmac inaan loo dhowaanayn wixii galma ah waa laysku waafaqsan yihi waxayna ku tilmaameen min kabaa'ir اdunuub inay tahay dunuubta waaweyn inay ka tahay waxaana la tilmaamay haddii la xalaashado lilcaalimi bihi kii cilmiga u inuu ku gaaloobayo culimo badan baa sheegay waa masalo weyn wey wixii galmada ka sokeeya xukumkeedu muxuu yahay xadiikan wuxuu inoo tilmaamay waana ficilka nabiga calayhi salaau wasalaam inay gabadhu guntanayso waxaana laga qaadanaya wixii u dhaxeeya xundhuurta ruuggana ka sareeya waxa weeye inta noocaasa waa inta hoosguntiga loo xidho sida badan intaasaa laga fogaanaya waana siduu nabigu sameeyey alayhi salaau wasalaam jumhuuru ahlicilmi waxay ka qaateen waxaan xanaabilada ka ahayn waa xanafiyada iyo shaaficiyada iyo maalikiyadu waxay idhaahdeen waxa udhaxeeya intaa udhaxeeya waxa weeye ma bannaana in lagala faraka ciyaaro ama loo dhowaado ama la taataabto yaan loo galmoonba waa muxaram bay idhahdeen waa jamaahiiru ahli waxay dliishanayaan xadiikan ay deliishanayaan oo nabigu calayhi salaau wasalaam maadaama la sheegay xaalkiisu inuu sidaa u badnaa oo uu amray xaasaskiisa welibana isagoo is-ilaalinayay oo caaisha radi allahu tacala canha noo iman doonta ku tilmaantay wa ayukum yamliku irbahu kinaba siduu nabigu xubintiisa u ilaalinayay kinaba u ilaalinay haddana maca dalik nabigu calayhi salaau wasalaam saasuu sameeyey kaana haddii laga daba keeno ficil mudaaricna waxaynu ka fahmaynaa dawaam iyo haalib ayaynu ka qaadanayna waxay taa ku xoojiyeen xadiidka mucaad ibnu jabal uu soo warinayo iyo saxaabiga loo yaqaana cabdilaahi ibni sacd alansaari in nabiga la weydiiye calayhi salaau wasalaam maa yaxilu lii min imra'atii wahiya xaa'id gabadhaydu markay caado leedahay maxaa iiga bannaan wuxuu hi nabigu calayhi salaau wasalaam laka maa fowqa alizaar waxaad iska leedahay hooskuntiga wixii ka sareeya ayaad iska leedahay jumhuurtu adiladaasay daliishanayeen laakiin xadiikaasi ma xoog badna xanaabiladu iyagu waxay qabaan waxa la diiday in loo galmoodo oo keliya in loo galmoodoo keliya ayaa la diiday waxayna daliishanayaan xadiidka muslim ee nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam inacuu kula shayin ila nikaax wax walba sameeya waxaan ka ahayn galmada ila nikaax ay ila ljimac ila waxaa laga hadlaya gabadh xaasabaa laga hadlaya caqli loogama jeedo waxaan galmo ka ahayn sameeya buu i nabigu calayhi salaau wasalaam markaynu xagga adilada eegayno sidaasaa xoog badan culimmada qaar waxay ku jamciyeen in axwaasha loo kala qaadayo oo qofka naftiisa ka aamin qabana inuu hoosguntiga dhaafo laakiin galmada iska ilaaliyo waa loo ogolyaha waa sidii ninkii waxa wey waayeelka aha wixii lamida tafsiilka noocaasa culimmada qaar baa sheegay yani waayeelka kuma koobna waayeelku waa madinu laakiin qofkii naftiisa dabdinayay aan awood badan isku ogeyn ka noocaasi inuu ka agdhowaado wax dhiba ma laha culimmada qaar tafsiilkaasay geliyeen kii kalena looma ogola yani labada hoos eh, xundhurta iyo ruugga dhexdiisa inta udhaxaysa ninkii aamin qabayna waa loo ogolyahay ninka kalena looma ogola labada xadii baa lagu kala qaadaya isnacuu kula shayin ila nikaax wuxuu u yaalaa ninkii naftiisa xakamaynayay culimmada qaar waxay yidhahdeen waxaa lagu kala qaadaya dhiigga caadadu inuu bilow yahay iyo inuu halka ugu dambaysa yahay tafsiilkana culimada qaar baa sheegay laakiin raajixu waxa uu yahay xadiikaas muslim soo warinayo wax waliba inuu kuu bannaan yahay waxaan ka ahayn galmada kaasaa asala qowlka xanaabiladana raajixa qowlkan kalena min baabi alaxwad iyo qofku inuu isilaaliyo khaasatan haddii dareenkiisu badan yahay waa mid mudan weeye waana siduu nebigu samaynaya calayhi salaatu wasalaam xadiikan waxaa kaloo lagu tawjiihiyey nabigu calayhi salaau wasalaam caaisha wuxuu u farayay inay hoosgunti xidhato dhiiggii caadada ku bilaabayey dhiigga caadadu markuu bilowga ee xoogga uu ku socdo wuxuu ka baqayay nabigu calayhi salaau wasalaam jirhkiisa ama maryihiis dhiigga caadadu inay wax ka soo gaadho ilaalin najaasada iska ilaalinayo min hada albaabna culimada qaar baa ku tawjiihiya sida xadiidka soo socda inoo tilmaamay qaala waxau ihi bukhaari xadaana ismaaciil ibni khaliil ismaaciil ibni khaliil alkhazaaz alkuufi qaala wuxuu ihi ahbaranaa caliy bnu mushir alqurashi alkuufi qaala waxau ihi ahbaranaa abu isxaaq waa sulaymaan ibni fayruuz huwa isagu ashaybaaniyu waa ninka shaybani loo nisbeeyeyaybaan loo nisbeeyey abu isxaaq ashaybani can cabdiraxmaan bni اlswad can abiih waa shantii nin hadda aynu ka soo hadlayn alswad ibni yaziid annakhaci ayaa dhalay cabdiraxmaan ibni اlswad can caaisha radia allahu tacaala canha qaalat kaanat waa ahayd ixdaana midkaayo ida kaanat haddii ay ahaato xaa'idan mid caado leh faaraada rasuul lahi sal اllahu alayh wasalam rasuulka alle uu doono an yubaashiraha inuu la faraka ciyaaro amaraha waa faray an tattazira inay guntato fii fawri xaydatiha dhiigga caadadu markuu bilaabmayo fii fawr yani ibtidaai xaydatiha dhiigga caadadu markuu ku bilaabmayo uma yubaashiruha yani ku bilaabmaya waxaynu uga jeednaa uu bilaabmay ee xawliga uu u socdo bilowga dhiigga caadada uma yubaashiruha nabigu waa la ciyaaray qaalat waxay tidhi wa ayukum kiine yamliku hananaya irbahu waxa weeye xubintiisa ama arabahu xaajadiisa iyo dantiisa isku macnay kama kaana nabiyu sal llahu alayh wasalam siduu nabigu ahaa yamliku mid irbahu xubintiisa ama arabahu xaajadiisa iyo dantiisoo jimaaciya taabacahu caliy bnu musir waxaa mutaabaceeyey khaalidun waa khaalid ibni cabdillaah alwaasiti aaxaan ninka loo yaqaano abulhayam lagu kunyeeyo oo aaxaan waxa weeye laqabkiisu uu yahay wuxuu ahaa imam jaliila ayuu ahaa aadna culimmadu ay u ammaaneen oo imaamu axmed waa khaalid aaxaan waxa uu ku sheegay markuu ninkan ka hadlayey wuxuu i kaana min afaadil muslimiin muslimiinta kuwa ugu fadliga badan buu ka mid nafsahu min allahi arbaca maraat ilaahay buu naftiisa afar jeer ka iibsaday fatasadaqa ay biwasni nafsihi fidatan intuu ismiisaamay ayaa miisaankiisoo dhanoo fida ah ayuu sadaqadaystay afar goor wuu isxoreeyey nin faadila ayuu ah. marka laga hadlayo xagga xadiidkana waxaa lagu tilmaamay xaafidun habtun inuu yahay nin aad loogu kalsoon yahay xifdigiisa wa khaalid aaan wa jariir ibn cabdilxamiid adabbi alkuufi waynu in badan soo marno aimadii waaweynaa ka mida ah. can shaybaaniy iyagoo ka warinaya an abi isxaaq shaybani sulaymaan ibni fayruus qaala waxa ui bukhaari xadaana abu nucmaan wa muxamed bn fadl asadusi caari qala xadaana cabdulwaaxid ibnu ziyaad albari qala xadaana shaybaniyu wa abu isxaaq ashaybani qala xadaana cabdullah ibnu shadaad oo ah ibnu usama ibn ilhaad allayi qaal waxaa wili samictu waan maqlay maymuunata radia allahu canha iyadoo leh kaana rasuulu llaahi sal allahu alayhi wasalam rasuulkii alla waa ahaa idaa araada haddii uu doono an yubaashara inuu la ciyaaro imra'atan haweeney oo min nisaa'ihi xaasaskiisa wlxaal hiya xaaidun iyadoo dhiiggii caadada leh warawaahu waxaa soo wariyey sufyaan athawri can shaybaani abi isxaaq ashaybaani buu ka soo wariyey xadiikanina wuxuu inoo tilmaamaya masaladii haddaynu ka soo hadlaynay nabigu calayhi salaau wasalaam caaisha radia allahu tacaala canha iyo xaasaskiisa kaleba iyagoo dhiiggii caadada leh haddii doono inuu la faraka nabigu alayhi salaau wasalaam wuxuu amraya inay guntadaan taana waxaa lagu qaaday oo lagu macnaynaya si laysaga ilaaliyo najaasadu inay ku soo gaadho khaasatan dhiigga caadadu markuu bilowga yahay ee uu burqanayo waxaa kaloo lagu tawjiihinaya min baabi alakmal walafdal qofku inuu sameeyo sida ugu habboon oo mowdicii la diiday inuu u galmoodo inuu kasii fogaado sida all uu tilmaamay walaa taqrabuuhunna ha u dhowaanina laakiin raajixu sida aynu tilmaanay waxaa la iska ilaalinayaa mawdicu lxari oo keliya ayaa waajiba kaasaa la iska ilaalinaya inta kalena waa nin walba iyo karaankiisa weeye way bannaan tahay in la ixtiyaato ayaa waxa weeye muhima baabun ama baabu tarki lxaa'id wuxuu baab yahay gabadha caadadale inay ka tegayso asawm sawmka inay ka tegayso xukumkiisa yani inay waajib ku tahay gabadhii caadada lahay soomka inay ka tegayso oo caadadu wuxuu ka yahay min mawaanici sawm soomka waxyaabaha diida ayuu ka yahay bishii ramadaan maalinkii xitaa hadday sooman tahay oo daqiiqadii ay ka dhiman tahay waa ka buraye kana ansixi maayo maalintaa inay soo celisaana waajibbu ku noqonaya waayo sawm iyo dhiig caado laba kulma ma ah qaala waxa uri bukhaari xadaana saciid bnu abi maryam wa saciid ibn اlxakam almisri aljumaxi qaala waxa uri ahbarana muxamed bnu jacfar ibn abi kaiir alanصari qaala waxa uri ahbaranii zaydun wa huwa bnu aslam almadani in badan baynu soo mar can ciyaad bni cabdillaah bni abi sarx alcaamiri can abi saciid alkhudri radi allahu tacala canh qaala waxa ui kharaja waa baxay rasuulu llahi sal allahu alayh wasalam fii adxa wuxuu baxay fii ciidi adxa ciiddii waxa weeye udxiyada ama ciiddii carafo aw fii firin ama ciidulfirigii buu baxay ila musala banaankii lagu tukanaya ciidka ayuu u baxay famara wa soo maray nisaai dumarkii faqaala waxa uhi ya macshar nisa kulanka dumarkow tasadaqna sadaqadaysta fainii anugu uraytukunna waxa la itusay akara ahli naar ahlu naarka kuwa ugu badan inaad tihiin faqulna waxay idhaahdeen wabima ya rasuul allah sababtu waa maxay rasuulkii allow maxay sidaasi ku dhacday qaala waxa uhi tugirna waxaad badisaan allacna waxa weeye lacnada iyo cayda iyo aflagaadada ayaa badisaan wa takfurna waad ka gaalowdaan alcashiira ninka cashiir waa bimacna almukhaalid waa kii dhex gelayay saaxib alcishra ayaa looga jeedaa waana zawjka ama ninkii qabay weeye lafdiga ibnu cabaas isagu wuxuu ahaa waxaa la yidhi bima yaa rasuul allah maxay sidaasi ku dhacday wuxuu hi nabigu yakfurna sababtay ugu badanayaan naarta yakfurna way gaaloobayaan waxaa la yidhi ayakfurna billaah ma ilaahay bay ku gaaloobayaan qaala yakfurna alcashiir maya ninkay ku gaaloobayaan iyo nicmadiisa wuxuu hi nabigu maa ra'aytu ma min naaqisaati caqlin kuwa caqligoodu naaqis yahay iyo wa diinin wa naaqisaati diinin iyo kuwa diintoodu ay naaqis tahay oo adhaba uga tagsiin badan lilubbi rajul ninka caqligiisa alxaazimi ninkii go'aanka lahaa ee caqliga lahaa min ixdaakuna mid idinka mida yani ninka talaqabeenka ee go'aanka leh ee caqliga badan cid waxa weeye caqligiisa iyo maskaxdiisa uga tagsiin badan idinka idinmaan arag waayo ylibna kiraam wayalibuhuna liaam waa ti mucaawiy laga sheegay mucaawiya la arkay oo waxa weeye eh, islaantiisu hadalka ku taagtaagayso dabeedna waxaa la yidhi mucaawiyo sideeba dumarku kuula hadlaan wuxuu idhi inahunna yaglibna alkiraam ragga sharaftale way ka adag yihiin wayalibuhuna liaam iyagana waxa ka adag ragga liita ayaa ka adag oo awood sheegta ragga madaxa ka garaacay ee waxawe dilay waa inoo soo socotaa waxa weeye xadii baa inoo iman doona insha allahu tacaala meelihiis gabadhayo sida loola macaamilayo ee yajlidu axadukum imra'atahu jalda alcabdi sida addoonku u garaacaya uma yudaajicuha fii aakhiri yowmihi gelinka horena madaxuu ka dilaya habeenkana waxbuu ka dayaya oo waxbuu usoo doonanaya waa tacajub uu nabigu calayhi salaau wasalaam la yaaban yahay wuxuu hi nabigu alayhi salaau wasalaam qulna waxay idhaahdeen wamaa nuqsaanu diinina diintayada nuqsaankeedu muxuu yahay iyo wa caqlina caqligayaga ya rasuul allah qaala wuxuu hi nabigu alaysa shahaadaة lmar'ati gabadha marhaatigeedu miyaanu ahayn mila niصfi shahaadati rajul marhaatiga ninka barhkii miyaanu ahayn yani marka nin keliya marhaati noqdo iyaga labaa marhaati noqonaya qulna waxay idhaahdeen bala qaala waxa uhi fadalika min nuqsaani caqliha kaasi waa caqligeeda naaqiska ah weeye an tadila ixdaahuma fatudakira ixdaahuma اlkhra midda waxaa laga yaabaa inay ilowdo laba ayaa laga dhigay alaysa ida xaadat miyaanay ahayn haddii ay caado yeelato lam tusalli midaan tukanayn walam tasum oo aan soomayn qulna waxay idhaahdeen bala ha qaala waxau hi fadalika kaasina min nuqsaani diiniha waa diinteeda naaqiska ah ayay waxaweeye ka mid tahay loogamana jeedo diinteeda naaqisa inay ku mutaysanayso waxa weeye gaabis iyo gaboodfal iyo ciqaab sidaa loogama jeedo waayo diintu way naaqustay iimaankiibaa naaqusay cibaadadii iyo camalkiibaa yaraaday marna waa mid loo badheeday oo waajib laga tegay oo dambi lagu mutaysanayo marna waa miduu qofku macduur yahay toddobadaa cisho ee waxa weeye salaad aanay tukanayn muslimkii kale waa tukanaya laakiin taa macnaheedu maaha salaadii inay ka tagtay maaha soona allayn mayso sida inoo iman doonta xadiiku wuxuu inoo tilmaamaya gabadha caadada le inaanay soomayn sida xadiiku inoo tilmaamay alaysa idaa xaadat lam tusalli walam tasun waana inoo soo socotaa labadaba inaanay la imanayn baa halkan laynoogu sheegay laakiin keebay qallaynaysaa keebay ka tegaysaa waa inoo iman doontaa insha allahu tacala faahfaahinteedu baabku waxa uu yahay gabadh caada leh soomi mayso baabun wuxuu baab u yahay haaidu gabadhii caadada lahayd almanaasika acmaasha xajka kullaha dhammaantii ila awaafa bilbayt kacbada in lagu awaafa mooyaane yani halkana wuxuu u gabadhii caadada lahayd cibaadooyin badan in loo ogol yahay yani baabkii hore waxaa lagu sheegay soomka inaan loo ogolay salaada inaan loo ogolayn ayaa xadiika hore lagu tilmaamay imaam buhaari halkan wuxuu ku tambiihinaya taa macnaheedu inaanu ahayn cibaadoo dhan in loo diidayo ee waxaa jira cibaadooyin badan oo gabadha caadadale loo ogolyahay xadiikan soo socda laga qaadanaya marka siduu u baabaysanayaana waa caddahay gabadha caadada leh acmaashii xajka oo cibaadooyina dhammaantii waa samaynaysaa waxaan ka ahayn kacbada inay ku dawaafto kaasubaa loo diiday amaahaana de waxaa soo gudagelaya waxyaaba badan wa qaala ibraahim waa ibnu yaziid annakhaci wuxuu hi laa ba'sa kuma sugna an taqra'a alaayata gabadhii caadada lahayd aayad inay akhrido iyo wixii la wax ba'sii kuma sugna yacni qur-aan badan baa loo diidaya laakiin aayad waxa weeye ba'si kuma sugna wlam yara uma arkin ibnu cabaas radi allahu tacaala canhuma bilqiraa'ati liljunubi akhrinta qofka jinaabaysan ba'san wax dhiba yani maadaama laga hadlayo gabadha caadada ah qur'aan ma akhriyaysaa ma cibaadaysanaysaa ee imaam lbukhaari wuxuu soo qaatay ninkii jinaabaysnaa oo haddii loo ogolaaday qur inuu ahriyo waxa min baabi awlaa ah oo ka mudan gabadhii caadada lahayd waayo dee labada xadadkeebaa weyn ka caadada ayaa sii weyn marka laga hadlayo axkaamta iyo saamaynta waayo gabadha caadada leh waxaa loo diiday baa ka badan qofka jinaabaysan waxaa loo diiday soomka hadda inoogu dambeeyey qof jinaabaysana waa soomaya laakiin gabadh caadale soomi mayso waxaa lagaga hadlayaa halkan gabadha caadada leh qur-aanka ma akhriyaysa iyo masaaisha lamidka ah junubkana waxaa loo keenay min baab qiyaas wa kaana nabiyu sal اllahu alayh waslm nabigu waa ahaa yadkuru mid alla xusa fii kulli axyaanihi wakhtiyadiisa oo dhan lamana kala qaadin wakhtigii janaabada iyo wakhtigii aanu jinaabaysnayn lama kala qaadin haddii waxa weye wakhtigii janaabadu uu soo gudagelayo oo alle subxaanahu watacaala la xusayey waxyaabaha lagu xusayana waxa ugu mudan qur in la ahriyo ayaa soo gudagelaya waxaynu ka qaadanaynaa waxa weeye eh, in uu bannaan yahay qur in la ahriyo qofkii jinaabaysta tii caadada lahaydna waa la mid wa qaalat umu caiya radia allahu tacaala canha waxaanu ahayn nu'maru kuwa la faro an yakhruja inuu soo baxo alxuyadu gabdhihii caadada lahaa fa yukabirna bitakbiirihim tukanayay ayay la takbiirsanayeen wayadcuuna waana ducaysanayeen wayadcuuna biducaaihim waynoo soo socotaa xadiikoo mawsuula halkiisuu noogu iman doona insha allahu tacaala wa qaala bnu cabaas ibnu cabaas baranii abu sufyaan ana heraqla daca waa u yeedhay bikitaabi nabiy sal اllahu alayh wasalam kitaabkii nabiga faqara'a waa akhriyey faida fiihi waaba iyadoo ay ku sugan tahay kitaabkii bismi اllahi الraxman الraxiim ya ahl اlkitaab tacaalow ila kalimati alaaya waa qisadii sufyaan iyo heraqla aynu ninkii gaalka ahaa ayaa qur-aankii gabadh caad leh iyo qof jinaabaysanna hadalkiisa daa waqaala caaun caa waxa uu ihi can jaabir isagoo jaabir ibni cabdilah ka warinaya xaadat caaishatu caaisha ayaa xayday fanasakat ilmanaasika waxay samaysay manaasigtii ama acmaashii xajka hayra awaafi bilbeyti kacbada in lagu awaafo waxaan ka ahay way walaa tusalli wahayra an laa tusalli iyo inaanay tukanayn yacni labadaasunba iska days acmaasha intii kale way la timi waxaana ka mid a alla in la xuso qur-aanka in la akhriyo ee iyo acmaasha la midka ah talbiyadii baa ka mida oo iyaduna xus alla iyo wixii la mida wa qaala alxakam walaal ana junubun anoo jinaabaysan yani udxiyadii iyo caqiiqadii iyo gowracyadii la jideeye kala duwanaa ayaan sameeyaa anigoo jinaabaysan yani uma maydho wa qaala allahu tacaala ilaahayna waxau hi walaa taakuluu ha cunina mima lam yudkar ismu llahi calayh wixii magaca aan lagu xusin kole xadiikuna waa inoo iman doonaa xadiikana aynu raacino kadib masaladaynu ka hadlaynaa adiladanoo dhan masaladaa loo daliishanaya xadiiku tilmaami doono qaala waxa uhi bukhaari xadaana abu nucaym wa alfadl bnu dukayn qaala waxa uhi xadaana cabdulcasiiz ibnu abi salma wa almaajishuun ninka lagu naanayso almaajishuun can cabdiraxmaan bni qasim can ilqaasim ibni muxamed oo aabihi bn abi bakri idiiq an aaiha qaaim iyo caaisha maxay soo ahaayeen eeday u ahayd muxamed ibn abi bakr aidiiq baa dhalay an caaishata radi allahu tacaala canha qaalat kharajna maca nabiyi sal allahu alayh wasalam nabigaanu la baxnay laa nadkuru annagoo aan sheegayn ila alxaja xaj mooyaane wax kale aan sheegayn waayo waxay baxeen dilqicda dilqacida gudaheedii bay baxeen dilqicdana waxay ka mid tahay bilihii xurmada lahaa waxaana la caadaystay xilligaasoo laysla yaqaanay bilaha xurmada leh inaan la xajin inaan la cumraysan marka sidaasay u leedahay xajun baanu niyeysnayn oo aanu xusayn yani maanaan filanayn in cumro waxa weeye la samaynay falamaa ji'naa goortii aanu nimi sarif meesha sarif la yidhaahdo amitu dhiiggii caadada ayaa iga yimi fadahala tamhigu wuxuu ka mid yahay magacyada loo yaqaano dhiigga caadada fadahala calaya nabiyu sal allahu alayh wasalam nabiga ayaa ii soo galay walxaala anaa abki anoo ooyaya faqaala wuxuu ihi maa yubkiik maxaa kaa oohinaya maa yubkiiki maxaa kaa oohinaya qultu waxaan idhi lawadidtu waxaan jeclaan lahaa wallaahi ilaahay baan ku dhaartaye anii anigu lam axuja alcaam sanadkan inaanan sooba xajin oo aanan idinla soo bixin maadaama iga jabtay qaala waxau hi nabigu lacallaki nufisti ma laga yaabaa inaad xayday qultu waxaan idhi nacam ha qaala wuxuu hi nabigu faina dalika kaasi shayun shay katabahu llahu alla uu ku qoray cala banaati aadam fafcalii samee maa yafcalu alxaaju xaajigu wuxuu sameeyo hayra an laa tatuufii bilbeyt mooyaane kacbada inaadan ku awaafayn xataa tahuri ilaa aad daahir ka noqonayso oo dhiiggu uu kaa go'ayo kadibna aad ka maydhanayso waila xanafiyado kale waxay leeyihin waxaa ku filan dhiiggu inuu joogsado maydhashadu shari maaha waa masl khilaafiya xadiikan iyo imaam lbukhaari baabka tarjamada adilada uu inoogu sheegay waxay ku saabsan tahay gabadhii caadada lahayd qur-aanka ma ahriyaysaa mise ahriyi mayso waxaa kaloo uu tilmaamay iyadoo looga qiyaas qaadanayo qofkii janaabada lahaa waa masale khilaafiya oo culimmadu ay isku hayaan ibnu cumar wuxuu nabiga ka soo warinayaa laa taqra'u alxaa'idu wala junub shayan min alqur'aan gabadh caado iyo qof jinaabaysan lab iyo dhadi kuu doona ha noqdo qur wax ka inay akhriyaan uma bannaana laakiin xadiikaasi waa daciif biitifaaqi lmuxadiiin muxadiiintu waxay isku waafaqeen inuu daciif yahay saaxada waa ka baxaya xadiikaas asalku muxuu asalka markaynu isula noqonno qof muslim qur-aanka inuu ariyo ma banaan mise ma banaana asalku waa inuu bannaan yahay asalkaa laysula noqonaya marka xadiidka labadaba u diiday haddii la daciifiyo asalkii loo noqdo waa inay bannaan wey laakiin xaaidka iyo junubkaynu kala qaadayna junubka afarta madhaboodba waxay yidhaahdeen uma bannaana afarta madhaboodba waa Eh, waxayna dliishanayaan axaadii badan bay dliishanayaan xadiikan aynu tilmaana ka laakiin waa aciif waxaa ka mid a xadiiu abi aalib oo afarta sunanta ay soo warinayaan oo caliy bn abi aalib uu leeyahay eh, kaana yuqri'una alqur'aana maa lam yakun junuban nabigu qur ayuu noo marinayay ama noo dhigayay haddii aanu jinaabaysnayn lam yakun yamnacuhu shayun siwa ljinaaba lam yakun yaxjuzhu can اlqira'ati shayun siwa اljinaaba shayga u diidaya qur-aanka wuxuu ahaa waxa weeye janaabada u diidaysay xadiidka noocaasa cali waxaa ka warinaya cabdilaahi bni salima almuraadi oo culimmadu ay isku hayaan ma daciifba mise waa nin lagu kalsoon yahay mise waa majhuuloo lama yaqaan la waxba kumay dhisin culimo kalena waa soo dhoweeyeen eh, ibnu xajarna waxa uu yidhi eh, xadiiku wuxuu u suubamaa in masalada loo daliishado waa saalixun lilixtijaaj ayuu saalix u yahay culimo badanoo kalena waa soo dhoweeyeen xadiiku waa dhowdhow yahay xaalkiisu waa dhowyahay marka kii jinaabada lahaa haddii loo daliishado xadiikaa loo daliishado oo isaga loo diida qur inuu ahriyo ma looga qiyaas qaadanaya gabadhii caadada lahayd iyada xadii u diidaya lama hayo ma looga qiyaas qaadanaya qofkii janaabada lahaa culimmada qaar waxay leeyihiin ha waayo labadaas shay ama labadaa xada ee meedhashada u baahan labada waxaa sii culus gabadhii caadada lahayd idan qofkii jinaabaysnaa haddii loo diiday waxaba ka mudan gabadhii caadada lahayd in loo diido waa sida ay qabaan xanafiyada iyo shaaficiyada iyo waxa wey xanaabiladu ay abaan jumhuurtu ay abaan marka laga hadlayo gabadha caadada leh qofka janaabada leh afarta madhabba waa diideen laakiin gabadha caadada leh maalikiyadu waxa wey waa u banneeyeen walow tafaasiil ay leeyihiin laakiin iyaga ayaa waxa wey ka hadlay masalada si mulaqa waxa weeye inuu ugu banneeyey tafsiilaat maalikiyadu ay qabaanna way sheegaan waxa iyagu daliishanayaan adilada imaam lbukhaari uu daliishanay adilada badane imaam lbukhaari uu sheegay xadiidka iyo aaaarta la soo naqlinayo iyo aayadaha iyo axaadiista laynoo tilmaamay ayay daliishanayeen ee qiyaaska looga qiyaas qaadanayo qof jinaabaysanna waxay idhaahdeen waa qiyaasun maca alfaariq bay idhaahdeen laba la ysaga qiyaas qaadanaya maaha sababtu waa maxay qofka jinaabaysan wuxuu helaa markuu sidaa u jinaaboobo inuu sida ugu dhaqsiyaha badan le uuga baxo jinaabada marka isaga haddii loo diido waxaa loogu diiday isagaa janaabadii eeganaya hadduu qur u baahdo wuxuu helaa inuu maydho laakiin gabadhu way ka duwan tahay gabadhu haday maydhato dhiiggii caadadu intuu ka socdo xukumkii ma zuulayo iyadu qaacanta kuma hayso farqigaas waa u dhexeeya ka waxa weeye muddada janaabadu waa kooban tahay laakiin muddada dhiigga caadadu waa badan yahay waa usbuuc wax gaadhaya wey haddii aanu ka badan taasina waxay keenaysaa gabadhii waxa weeye qur-aanka gabadhii qur xifdiday gabadhii qur-aanka haddii la yidhaahdo bil kastaba isbuuc maad fasax tahay qur-aankana ha u dhowaan intii ay haysayna way ilaawaysaa intay qaybi lahaydna waxa weeye way ka joogsanaysa wax u diidayana lama hayo xadiid ku ansaxay oo u diidayana lama hayo qof jinaabaysan haddii loo diidayna looga qiyaas qaadan maayo bukhaari adiladan uu daliishanayaana waa la mid oo xadiidka ku bilowno ee gabadhii caadada lahayd caaisha radi allahu tacaala canha waxaa la wax walba waad samaynaysaa waxyaabahay samaynaysa waxaa ka mida ah. alle subxaanahu wa tacaala inay xusto waxa ilaahay lagu xusaya waxaa ka ah. adkaar badan baa qur ah ina safa walmarwata min shacaa'ir illah badan oo ay la imanayso waxay noqonaysaa ama ducooyin badan ay ku ducaynaysaa waxa laga yaabaa aayaat inay aanay noqonna xuskaa ay la imanayso laftiisu wuxuu la mid yahay qur ayuu la yahay yadkur llaha cala kulli axyaanihi baa lamida nabigu calayhi salaau wasalaam xili walba ilaahay inuu xusayey ee waxa soo gudagelaya xaaladii xitaa uu jinaabaysnaa ayaa cumuumka soo gudagelaya haddii kaa loo ogolaadayna gabadhii caadada lahayd isagana waa loo ogoliyey waxaa la mida ninkii gaalka ahaa heraqla in isagana waxa weeye loo ogolaaday quraankii inuu ahriyo bism illaahi araxmaan araxiim ya ahl alkitaab tacaalow ila kalimatin sawaain baynana wa baynakum anlaa nacbuda ila allah walaa nushrika bihi shaya wlaa ytakhida bacduna bacdan arbaaba min duun illah fain tawallow faquluu shhaduu biana muslimuun baa ku qornaa waa qur-aan wey waana ahriyey waana nin gaala gaalkuna waxaa la qiyaasayaa inuu jinaabaysan yahay gabadhii caadada lahaydna waa la mid abcan imaam bukhaari sida uu u wato afarta madhabood waa khilaafsan yihin oo isagu wuxuu qabaa labaduba qur inay ahrinayaan labaduba ayuu waxa weeye qabaa adiladaasoo dhani waa adilo qoladaasi ay daliishanayaan imaam bukhaari abcan waxaa ku waafaqay aimo kale waxaa ka mida aabari baa ka mida waxaa ka mida ibnulmundir baa ka mida iyo kale qowlkaa ku waafaqay labadaba in loo ogol yahay junubka iyo xaaidka labadaba in loo jumhuurtu waxay isku dayayaan adilada inay ka jawaabaan oo heraqlo kale waxay idhaahdeen quraan uma qastiyin waa risaalo ama hadal ku socday wey markuu akhrinayayna qur'aan ahaan ulama qastiyin waxaana bannaan bay leeyihiin aayad iyo laba aayadood iyo wax lamida ah, iyadoo looga jeedo xus iyo waxyaabo kale looga jeedo way banaantahay in la ahriyo laakiin qur'aannimo aayadna ha noqote waxa weeye lama ogola waa sida jumhuurtu ay leeyihiin macnaha noocaasay ku tawjiihiyeen ee ogolaanshaha gaalka loo ogolaaday marka gabadhii gaalada ahayd ee gabadhii caadada lahayd oo kale iyo ninkii jinaabaysnaa aayad inuu u akhriyo biqasdi اladkaar oo markuu fuulayo gaadiidkaoo kale inuu idhaahdo subxaana aladii sahara lana hada wma kuna lahu muqriniin way bannaan tahay bay leeyihi walow taa lafteeda ay diidayaan khulaaada waxaynu ku soo khulaasaynaynaa waxaa ka mida ah xadiiu ummu caiya oo tilmaamay ciiddii inay ka qaybgalayeen oo ay ducaynayeen salaadda unbay ka fogaanayeen takbiirtay la imanayeen adkaartay la imanayeen xuskay la imanayeen ee qur-aankii looma diidin waxaa la midoo la daliishaday gabadha caadada leh inay tahay mima tacumu bihi lbalwa nabigu calayhi salaau wasalaam sagaal xaas isku soo gaadhay kuwo badanna xidhiir bay lalahaayeen oo ehelkiisay ahaayeen dumarkii saxaabiyaadkaa ah waxbay weydiinayeen dhiigga caadaduna dhammaantood waa ku wada dhacay kuwa gaboobay mooyaane iyo inta aan qaan gaadhin mima tacumu bihi lbalwa bay qur-aankana way dhiganayeen wayna xifdinayeen wayna iska dhegaysanayeen wayna ku cibaadaysanayeen masalada noocaasoo kaleana hadday mamnuuc tahay waxaa iman lahayd axaadii ku cad iman lahayd taana waxaa laga qaatay maadaama xadii aanu ku ansixin inay taasi daliil u tahay inay waxa weeye bannaan gabadha caadada leh qur inay ahrido marka khulaasaة اlqowl gabadha caadadana waa loo ogolya qur-aanka inay arido laakiin muxaka inay taabato looma ogola halkeedaa lagu faafaahin doona insha allahu tacaala ninka janaabada leh isagu qur inuu u qasdiyo looma ogola xadiika cali baynu u daliishanaynaa lam yakun yamnacuhu min alqiraa'ati shayun siwa aljinaaba xadiikaasoo culimo badan ay xoojiyeen laakiin laftiisa hadal uu ku jiro xadiika cida aciifisa junubkana waa u bannaynaysa khulaaadu waa sidaas aa naam ah. su-aasha waa fahamteen ya su-aashaasi waxaa weeye kacbada waxa loogu diiday waa baytullah weynaysiin la weynaysiinaya gurigii alle miyaanu qur-aanku ka mudnayn in loo diido oo allaba subxaana wa tacaala hadalkiisa ah oo alla la xidhiidha taa jawaabtayda kooban waa qiyaas waa qiyaas waxa weeye fii muqaabil nasi wey waa qiyaasun fii muqaabil nas faasidulctibaarka loo yaqaano wey waa jawaabta ugu kooban in loo diido kacbada nas baa inoo sheegay nas baa inoo sheegay wixii kalena waa baaqin cala al asl adilada badanna waa loo daliishanaya qadiyada qiyaaska ku saabsanna waataynu sheegnay in labada dhinacba lagu kala duwan yahay oo qole ay leeyihiin xaaid iyo junub laysaga qiyaas qaadan maayo qolena ay leeyihiin qiyaas iska dhaaf siman yihiine wixii junubka loo diiday min baabi awla ayaa loogu diiday gabadhii caadada lahayd khulaasatul qowl masaladu waa qiyaas laakiin kacbada waxaynu odhan karnaa waxaa kaloo loogu diiday sida culimmada qaar ku tawjiihinayaan ilaalin la ilaalinayo maadaamay caado leedahay kacbada inaanay wax ka soo gaadhin waayo kacbadii waa laga yaabaa dhiiggeedu ku daataa laga yaaba waxyaabay ku kala duwanaanayaan laakiin qur ay ahrinaysay bilisaaniha wey looga biqi maayo in waxawe dhiig u gaadhan looga biqi maayo badan baa udhaxaynaysa waa masalada lafteedabade ta laga hadlayaaba in loo shardiyo awaafka ahaaradiis waa taasfun waa dhiigga caadada ku salaysantahay baab listiaad wuxuu baab u yahay alistiaad xaydkanu ka soo hadalnay alistiaad waa sayalaan dami fii hayri waqtihi haddaynu dhiigga caadada ku soo sheegnay xiliyo cayiman oo bisha kamida inuu iska socdo oo xiligii xili aan ahayn uu socdo wuxuu noqonaya istixaada ayuu noqonaya xaydku wuxuu usoo baxaa qaab caafimaad qaab caafimaad buu usoo baxaa yani si abiiciyu usoo baxaa waa loogu talagalay gabadhu ha ku xanuunsataba inta badan waa tan ay ku xanuustaan ay kala kulmaan laakiin wuxuu usoo baxay qaab abiiciya oo sidii loogu talagalay ah damulistixaadana si fududba ha uga soo baxo oo yaanay ku dhibaatoon laakiin caafimaad xumu u soo baxay dhiiggaasi u soo baxay qaal waxau hi bukhaari xadaana cabdulahi bnu yuusuf wa atinisi qaal wuxuu hi ahbarana malik imaamu daar اlhijra can hishaam bni curwa can abiih can caaishaa radi allahu tacala canha anaha qaalat qaalat faimatu bintu abi xubaysh lirasuuli laahi sal allahu alayh wasalam waxay ku tidhi yaa rasuul allah inii anigu laa yani laa yanqaicu cani dam dhiigguu igama joogsado oo go'o wakhtigiisii buu dhaafaa afa adacu salaa salaadda ma ka taga faqaala rasuulu llaahi sal allahu alayh wasalam waxaa uhi inamaa walaysa bilxiidati ama walaysa bilxaydati labaduba kuu bannaan yahay dhiiggii caadada ma aha faida aqbalat ilxaydatu caadadu hadday ku soo qaabisho fatrukii ka taga alaada alaada ka tag faida dahaba haddii uu tago qadruhaa qadarkeedu muddadeedu faqsilii maydh cankii xaggaaga addama dhiigga kaa soo baxaya iska maydh wasallii kadibna tuko ay bacda aliqtisaal markaad maydhasho dabadeed alaadana tuko mustaxaadadu waxa wey waa gabadhii dhiigu ka joogsan waayey waxaa la sheegaa xilligii nabiga calayhi salaau wasalaam ee toddoba dumara ayaa dhiigga caadada yeeshay qolana waa ka badiyaan istixaadada dhiigga aan joogsanayn ee toddoba iyo wax lamida waxa wey ayaa la sheegay aad bay isaga koobnaayeen laakiin xilligeeneen oo kale aad bay uga badan maanta burcadda intay istixaadada yeelanays waan la isweydiinayne aad bay u badan tahay waayo sababo badan baa keenaya waxaa ka mida marka la qaato kiniinkan ee dhasha joojiya dhabarfuranka waa keenaa kiimikadan iyo adwiyadan badan ee la qaadanayo qaar baa waxa weeye dumarka ka fura waxa wey dumarka ka fura waa badan yahi hadda aad buu u badan yahi xukunkeedu muxuu noqonaya markaynu soo ururina culimmada xadiidkani wuxuu tilmaamayaa qadar baa la sheegay qadruha yacni qadarkii ay caadada yeelanaysay bil walba waa gabadhii muddada lahayd almuctaada baa la yidhahda xadiidkana inoo tilmaamay imaam albukhaari soo warinaya muslimna waa ku gabadha noocaase muctaadada ah yani waxay ogeyd bil walba shanteeda ilaa labiyo tobankeeda toddobadaa cishuu dhiigu ka socda laakiin waxaa dhacday bil bilaha ka mida inuu dhiiggiiska socday joogsan waayey waxaan leenahay marka la gaadho xilligaagii bisha shanteeda dhiigga kaa socdaa waa dhiiggii caadada labiyo tobanka markaad gaadhana dhiiggu ha iska sii socdo waad ka maydhanaysaa waadna tukanaysaa oo waxay noqonaysaa waxa weeye mustaxaado ama saaxibu lxadai daa'im qof ee xadadku uu ka socdo salisulbowl iyo wixii la ayay xukumkeedu qaadanaya waa gabadhii muctaadada ahayd xadiikan aynoo tilmaamay qadruha yani qadar baa la ay gabadhu og tahay faida aqbalat ilxayda qadarkiibaa soo qaabilaya idan gabadhii dhiigu ka joogsan waaye hadday caado leedahay caadaday qaadanaysa mudada cayiman ee dhiiggu ka imanayay bay qaadanaysa xaaladda labaad gabadhu labada dhiig inay awood u leedahay inay kala soocdo waa mumayiza waxay awoodaysaa inay kala soocdo waayo labada dhig isku nooc maaha dhiigga caadadu waa dhiig rasiina oo culus weeye dhiiga mustaxaadaduna waa dhiig khafiifa waa xagga cufka marka laga eego xagga midabka dhiigga caadadu maadaamuu rasin yahay madow oo waa madow ee dhiigan kalena waa casaan waa dhiigga caadiga ah. taana waa ku kala duwan waxay ku kala duwan yihiin caadadu maadaamuu rasin yahay ur buu la dhibsanayo ayuu dhiigga caadadu leeyahay dhiigga mustaxaadaduna waxa weeye ur ma laha intaas waa imise waa ku afraynaynaa mid afraad oo qolada caafimaadka qaar ka ah ay sheegeen kole qaybina ay nagala joogta hadday xoojinayaane waxay yidhaahdeen dhiigga caadadu uu fadhiistaa eh, dhiigga caadadu ma fadhiisto dhiigga kalena waa fadhiistaa oo waa dhiig dabiiciya yani dhiigga hadda inaga soo baxaa xinjir buu isu bedelaa markuu dibadda u soo baxo uu fadhiistaa laakiin dhiigga caadadu ma fadhiisto ma fadhiisto bal talaagada ku tijaabiyeen nacam warku waa soo dhammaaday walibana waxay yidhaahdeen bacdu alaطibaa'i algharbiyiin ragga shuraaxda ka mida mucaasiriinta aibada walibana reer galbeedka ah baa taa laga soo xigta taa laga soo xigta waynala joogaa maa filaya taa wax ma ka haysaan dhakhaatiirtii maya saa kama joogaan <laughs> ama shaybaar kama saara hadda say isaga soo dhammaatay masaladu ayib labadaa warkooda waa dhammayn waa haddii ay leedahay caado ama ay leedahay calaamad ay leedahay abcan caadada bukhaariiyo muslim baa sheegay oo qadruha xadiikan aynoo sheegay laakiin inay calaamada ku kala soocayso sunantuu ku yimi bukhaariiyo muslim midna kuma sugna culimmaduna waa ku kala duwan yihiin labada keebaa la qaadanaya waa haddii ay labadaba leedahay labadaba leedahay muddana way leedahay calaamaddiina way taqaanaa marka xanafiyada iyo xanaabiladu waxay leeyihiin waxay qaadanaysaa xadiikan ay qaateen maadaama bukhaariiyo muslim uu ka adruuhan waa xanafiyada iyo xanaabilada shaaficiyada iyo maalikiyaduna waxay leeyihiin waxa mudan in la qaato calaamada waayo midna muddaa la xisaabinaya waa laga yaabaa muddadii inay kala duusho kala tagto xisiya oo indhaha lagu arkayo taasaa xoog badan bay idhahdeen waxa soo hadhay labadaba haddii la waayo waynu soo koobaynaa waa waxa mutaxayarada iyo masaaisha badan laga dhaliyo taana jawaabteeda kooban waxaa loo daliishanayaa xadiikii xamna kuntu staxaadu xaydaan kaiiraan shadiida nabigu wuxuu i fataxayadii fii cilmi illaahi sittan aw sabcan gabadhu calaamadna maleh muddana maleh ama caaday lahayd mudday lahayd laakiin muddadiibay ilowdi ama waa mubtadia dhiigga caadada hadda ku bilaabmay waana joogsan waaye waxaanu leenahay bisha lix cisho ama toddoba cisho un aad xisaabi inta kalena waxaad xisaabaysaa istixaado qaacidadaasay qaadanaysa marka dhiigga caadada ee waxa weeye ama mustaxaadada fuqaha badan waxa weeye dawakhisay ee mutaxayirada laga sameeyey ee la yidhi waxa weeye xayirat alculamaa oo qaar ay yidhaahdeen soddon sano ayaanu daba soconay soddon sano ayaannu daba soconnay baabka noocaasa waxa weeye doctor xuseen waa halkanaan de ku ogaa waa xanuunsanayaabaa layidhi allaha shaafi shifaan caajila laa yuaadiru saqaman ilahay caafimaadtaamaasiiyo eh, agad baryi mutaxayirada xaalkeeda waa soo dhammaanaya way ilowdi tafaasiil aad u badan oo aan lagaba baxay oo haddii la qaataba laga yaabo dadkani hadda waa daciif inay salaadaba joojiyaan ya ayaa waxa wey ay ka sameeyeen laakiin waxaan leenahay dhiiggaa joogsan waayaad kale soo weyday lix ama toddoba fadhiiso inta kalena mustaxaado xisaabi hada wallahu aclam wsal allah wslm cala nabiyina muxamed waaalihi wasaxbihi wslm